albukhaariyu imaam albukhaari wuxuu ku wariyey raqamka afar kun siddeed boqol afartan iyo lix wa muslimna wuxuu ku wariyey boqol toban iyo sagaal can anas bni maalikin anas ibni maaligay ka wariyeen radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi lamaa nasalat markay soo degtay haadihi alaayatu aayaddan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno laa tarfacuu kor ha u qaadinina aswaatakum dhawaaqyaalkiinna fowqa sawti nebiyi nabiga dhawaaqiisa ka kor markaad hadlaydaan dhawaaqiina ha ka kor marinina nabiga dhawaaqiisa sal اllahu calيه wasalam ixtiraama codkiina ka hoos mariya aayaddaasu markay soo degtay ilaa aakhir اlaaya jalasa waa fadhiistay haabit bnu qays saxaabigii la dhihi jiray haabit bnu qays fii beyti gurigiisa saxaabigan wuxuu ahaa khadiib اlansaara la dhihi jiray nin aad cod dheer oo aad u fasaaxo badanu aha marka abdheeriduna waa abuuris maaha wuxuu iska doondoonayo ilaahay baa ku abuuray nin cod dheeru ahaa nabiga sal اlahu alيه waslm agtiisuu ka hadli jiray marar badan waxaa dhici karta marka codkiisu inuu kor uga kaco codka nabiga oo uu ka saro maro nabiguna raalliyuu ku ahaa sal اlahu alيه waslm saxaabada marka dhaqankoodu wuxuu ahaa aayad kastay maqlaan waxay dareemaan asaga inay la hadlayo baynamaa munaafiqiintu aayad haddii sheegayda xumaato oo qofkii saas yeela xumaantaasu leeyahay munaafiqiintu qof kalay fiiriyaan isma yidhahdaan adiga wey aayaddii wanaag sheegaydana waxay munaafiqiintu is yidhahdaan waa idinka waxa sameey laakiin sidaas ma ahayn saxaabadu ilaahayna wuxuu janno u ballan qaaday dhaqanka saxaabada qofka qaata ilaahay janno wuxuu u ballan qaaday dhaqankii iyo sifaadii iyo caqiidadii saxaabada qofka qaata saxaabadu marka aayad kasta shaksi kasta wuxuu dareemaa aday kula hadle aayaddaas saxaabigaas marka wuxuusi yidhi aayaddan waxay sheegaysaa inaan codka kor looga qaadin nabiga codkiisa sala allahu calay wasalam waxayna sheegtay qofka kor uga qaado inay dhici karto camalkiisa inuu buro camalkiisana qofka wuxuu buraa markuu gaaloobo marka wuxuusi yidhi maadaamaad cod dheer tahay adiga waa kuu dhammaatay hadda ka horaad codkaaga kor u qaadda waa ku dhammaatay aayaddaanaana ku sheegayda sidaasuu siiyey jalasa waa fadhiistay haabit bnu qays saxaabigii la dhihi jiray haabit ibnu qays fii beyti gurigiisuu fadhiistay wa qaala wuxuu yidhi ana aniga min ahli naar anigu ahlu naarkan ka mida ah. maxaa yeelay aayad qur'aan ayaa sheegayda in camalkaygi buray marka anugu ahlu naarkan ku jira wax tarasa wuuu wax tarasa waana ka joogsada can nebiyi sal اlahu ala slm gurigii u fadhiista nabigaba soo aadima iyo masjidkii midnaba guriguu iska fadhiista wax tarasa waana ka joogsaday can nebiyi nabiga sal اlahu alيه wasalam fasa'ala nebigu nebigaa weydiiyey sal اlahu alيه wasalam sacda bna mucaad saxaabiga la dhihi jiray sacad bn mucaad oo saxaabi jaliil ah nabadoonkiisiina ah haabit ibnu qays saxaabigaas weydiiyey sacd ibnu caadna waa saxaabigii markuu dhintay carshigu gelgishay hal qof oo dhintay oo carshigu u dhaqaaqay ma jiro oon isaga ahayn wuxuu ahaa saxaabi qiimo weyn ilaahay agtiisa kale nabadoonuna ah markaa nabigaa weydiiye wuxuu ku yidhi haabit ibnu qays arrintiisa iiga waran ma jiranye maalmaha nooma imaanay xaa ku dhacay saas weydiiyey nabiga sala allahu alay waslm saxaabadiisa waa weydii jiray xaalkooda waa la socon jiray ku waaye dadku weydii jiray waana sida laga rabo madaxda muslimiinta faqaala nabigu wuxuu ku yidhi yaa abaa camrin abaa camar waa kunyada sacd ibni mucaad yaa abaa camrin abaa camarow maa shaanu haabitin haabit arrinkiisu muxuu yahay ishtakaa ma xanuunsaday saasuu yidhi arrintiisu maxay tahay ma jiran yah saasuu yidhi qaala sacad wuxuu yidhi inahu haabit la jaari waa dariskayga anuu daris ilaya wamaa calimtu lahu bishaqwa xanuunna kuma ogi wamaa calimtu ma ku ogi lahu haabit bishaqwa xanuun qaala wuxuu yidhi qaaladan waxaa dhahaa anas ibnu maalik qaala anas ibnu maaliga wuxuu yidhi faataahu haabit waxaa u yimid sacdi sacadaa u yimid oo soo raadiyey fadakara wuxuu u sheegay sacad lahu haabit qowla rasuulilahi hadalkii rasuulka sal اla alay slam inta u yimid wuxuu yidhi rasuulku waa ku weydiinaya maxaa kugu dhacay ah, waa lagu waayey masaajkaa lagaa waayey rasuulku waa ku weydiinaayey faqaala haabit wuxuu yidhi unzilat waxaa la soo dejiyey haadihi اlaayatu aayaddan waqad calimtum waadna og tihiin anii aniga min arfacikum qofka inuu kugu dheer inaan ahay sababtan xagga dhawaaqa calaa rasuulilahi rasuulka ilaahi korkiisa laga dhawaaqo sal allahu calah wasalam fa ana anigu min ahli naar anigu ahlu naarkan ka mida aayaddaana isheegayda aniga ahlu naarkan ku jira fadakara daalika arrinkaasu u sheegay sacdun lilnabiyi sal allahu alay waslam sacad inta laabtu nabigu u tegey wuxuu yidhi rasuulka allow aayaddaas markay soo degtay yuu qaracmay ninkii aabit ahaa guriguuna iska fariista wuxuuna leeyahay aniga aayadaana isheegayn ahlunaarana saasuu ku yidhi nabigu u sheegay fadakara daalika arrinkaas sacdu sacad wuxuu u sheegay lilnabiyi sala allahu calay wasalam faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi bal huwa min ahli janna faabid ahlu ka mid maahane ahlu jannuhu ku jira waaba ahlu janna fiiriya marka cabsidiisii meeshay gaarsiiday aabit cabsidii uu alle ka baqay maxay gaarsiidey inuu ahlu janno yahay in loogu bishaareeyo saasay gaarsiiday ahlu janno inuu yahay in loogu bishaareyo saas darteeda saxaabada oo nabigu jannada ugu bishaareeyey toban maahan toban maahan umana dhowaa ka badan yihi casharatulmubashariina biljanna haddaad maqasho tobankii jannada loogu bishaareeyey tobanka hal fadhiyaa nabigu ku sheegay abubakr fi اljanna cumar fi اljanna cuثmaan fi اljanna cali fi اljanna sacad fi اljanna cabdiraxmaan ibn cawf fi اljanna tobanka hal fadhiyuu ku sheegay tobankaasaa waxaa la iska idhaha marka casharat lmashariin waxaa jira kuwo badan oo kale oo mid mid uu u sheegay ah, aabitaana ka mid ah aabit ibnu qaysa ka mid a ah. faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal اllahu calay wasalam bal iska badaayo huwa haabit min ahli ljanna ahlujannuu ka mid yahay wa haada lafdigaanu lafdu muslim waa imaam muslim saxiixiisa lafdiga uu ku wariyey wa fii riwaayati waxaa ku sugnay lahu muslim u sugnaatay anas ibnu maali wuxuu yidhi fa kunnaa waxaan ahayn haddaan saxaabadii nahay naraahu faabit kuwa u arka yamshi xaalu soconaya bayna adhurinaa dhexdeenna rajulun huwa isagu rajulun inuu yahay rajulkoo min ahli jannati ka mid isagoo dhexdayada socda aan waxaan dhihi jiray nin ahlu janna wey waa kaas ilaa nabigaa sheegay sal allahu calah wasalam isagoo dhexdayada socda aan waxaan u niqiinay ahlu jannaha inuu ka mid yahay darajadaasay gaarsiideen is-ilaalintii iyo cabsidii oo aayad walba uu iska fiirinayo aayad walba iyo xadiid walba iyo xubun walba sharciya diinku aduu kula hadlahule dhihi maayo aayaddii sheegayda qalad dadka kale la hadlay midda fiicanna aday ku sheegay ah, waa qaabka munaafiqiinta lagu yaqaano aayad xumaan sheegayda dad saas yeelaa jiro saas yeela dadka kale fiirinayaan isleeya malaha waa dadka kale haddii kayr iyo barwaaqada sheegna wuxuu isleey waa adiga waxaa sameeyey waa sifada munaafiqiinta wa lafdu lbukhaari wuxuu ahaa ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalama iftaqada waa waayey haabit ibna qays saxaabigi la dhihi jiray haabit ibn qaysa nabigu waayey faqaala rajulu ninaa yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ana aclamu laka anaa kuu soo ogaana cilmahu cilmiga ninkaas ku saabsan ninkaasuna waa nagii soo ogaana waa sacd ibni mucaad sacad ibnu mucaad wey ninkaas faqaala rajulu nina wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ana aclamu laka anaa kuu soo ogaanaa cilmahu ninkaas cilmiga ku saabsan faataa ninkiyaa u tegay hu haabit ibnu qays fawajadahu haabit wuxuu ogaaday jaalisan mid fadhiya inuu yahay fii beyti gurigiisa munakisan xaalu yahay mid foorarinaya ra'sahu madaxiisa isma jiifo hurda ka soo dhici meh Ah, waa qaracmay waa naxsan yahay madaxuu sidaas u foorarinaya faqaala ninkiiyaa ku yidhi low faabit maa shanuka arrinkaagu adiga muxuu yihi maxaa kugu dhacay faqaala wuxuu yidhi sharun aniga arrinkaygu waa balaayi iyo shar sidaa igu dhacday kaana isagaa iska warrama kaana ninkaanu wuxuu ahaa naftiisuu ka warrama kaana ninkaanu wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada sawtow dhawaaqiisa fowqa sawti nebiy nabiga dhawaaqiisa ka kor sala allahu calayhi wasalam faqad xabida marka waa buray camalu ninkan camalkiisa waa u bura waan inay u dhammaatay ah. faqad xabida waa buray camalu camalkiisii wahuwa ninkaanuna min ahli naar ahlinaarku ka mid yahay ah, nin musiiba ku dhacday ninkaana faata rajulu ninkiyaa u yimid annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam ninkii inta orday waa sacd ibnu caadi nabiga u tegey fa aqbara ninkii waa u sheegay hu nabiga annahu haabit ibnu qays qaala inuu yidhi kada wa kada saas iyo saas ah, wuxuu yidhi shala igu dhahday camalkaygu waa buray ahlu naarana ah. fa qaala muusa muusa wuxuu yidhi muuse waa kuma anas ibnu maalig wiiluu dhalay wey oo xadiidka ka wariyey waa muusa ibnu anas ibnu maalig oo xadiidka ka wariyey muusa wuxuu yidhi farajaca waa soo laabtay ninkii waa sacd ibnu caado waxa soo laabanaya farajaca ninkii waa ku soo laabtay ilayhi haabit almarata alaakhira markii dambe bibishaaratin bishaaro cadiimatin weyn isagoo bishaaro weyn side uu ku soo laabtay faqaala nebigu nebigaa yidhi sal اllahu calayh wasalam idhab u tag ilayhi haabit idhab tag ilayhi haabit u tag faqul lahu waxaad ku tiraa inaka adiga lasta min ahli naar ahlunaarka ka mid matid adiga ahlunaarka ka mid matid walaakinaka adiga min ahlijannati aad ka midta orod saas ku dhi ta u tagto haada saxaabiyu saxaabigan saxaabigan aljaliilu weynanka badan kaana wuxuu ku sugnaa calaa waracin dhowrsanaan shadiidan adag qof aad isku ilaaliya oo dhowrsanaan adag ku sugan ayuu ahaa wa macrifatin oqoonna waa ku sugnaa oqoontoo saadiqatin kunka sheegayda biqadri nebiyi nabiga qadarkiisa iyo qiimihiisuu yiqiin nabiga qadarkiisa iyo qiimihiisa saxaabi yaqaan ayuu ahaa sala allahu calayh wasalam waqad axsanahu saxaabigaas waxaa murugo geliyey xaalkiisa an kaana liajli an kaana saxaabigaas inuu ahaa darteed jahwariyo sawti jah oo haada waa la reebaa jah weliyo wowda waa la kor dhigaa haadana waa la hoos dhigaa jah weli weeye ee jahuur maaha jah weliya sawti mid cod dheer ayuu ahaa mid cod dheer ayuu ahaa fa yukhaadibuhu nabiga wuxuu kula hadli jiray bisawtii codkiisaas dheer fa yukhaadibuhu saxaabigaas nabiguu kula hadli jiray intaan aayaddu soo degin bisawtii codkiisa almurtafici oo dheer maca anna daalika ayadoo coddheeraantaasu kaana uu ahaa dabcan dabeecad lahu u sugnaatay isaga walam yakun saxaabigu ma ahayn walam yakun ma ahayn dhe coddheeraanta walam yakun coddheeraantu ma ahayn can tacamudin kas ow takallufin iska doondoon waxuu iska doondoonayo ma ahayn ee dabeecad ilaah ku abuuray ahayd kamaa fii riwaayati lmuslimi sida riwaayaad muslim ku sugan annahu aabit qaala inuu annahu anas dheh annahu anas qaala inuu yidhi kaana haabitu bnu qays haabit ibnu qays ibnu shamaas kaana haabit ibnu qays ibni shamaas wuxuu ahaa khadiiba alansaar ansaar ninkooda khudbeeye macnaha ninka goobaha ka hadlu ahaa wey ninka goobaha ka hadlaa la ydhaha khadiib sidaas ayuu ahaa faqaafa wuxuu ka cabsaday aabit an yucaaqaba in loo ciqaabo calaa sawtihi dhawaaqiisa in loo ciqaabo ilaah u cadaabuu ka cabsaday tawahuman ismoodsiis darteed wuu cabsaday ismoodsiiskaasoo minhu xaggiisa ka ahaaday muxuu ismoodsiiyey ana aayata aayaddu nasalad fiihi inay isaga ku degtay asagaba inay ku degtay maxaa yeelay lianna allaaha allah qaala wuxuu ku yidhi fii tilka alaayaati aayadahaas yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno laa tarfacuu kor ha u qaadinina aswaatakum dhawaaqiyaalkiinna fowqa sawti nebiyi nabiga dhawaaqiisa ka kor ha u qaadinina walaa tajaruu hawla jahrinine low nabiga bilqowli hadalka ka jahri bacdikum sida gebalkiin ula jahro libacdin gobolka kale idinka markaa isku dhawaaqaydaan hebelo aa is tirahdaan nabiga saasaa dhihnina qaabkaas hawla hadlinina waxa weyn yaa rasuulallaah hoos u dheh yaa nebiyallaah magiciisa looguma dhawaaqo yaa muxamed lama yidhaahdo korna looguma qayliyo laakiin si dhow alal yaa rasuulallaah yaa nebiyallaah sida gabalkiin gabalka kale kor ugu dhawaaqo nabiga haugu dhawaaqinina saasaa ilahay leey markay nabigu la joogay a laga hadla walaa tajharuu hawla jaarinina lahu nabiga bilqowle hadalka ka jahri bacdikum sida gabalkiin ula jaro kor ugu qaado libacdin gobolka kale an taxbada acmaalukum waxaa arrintaas laydinkaga reebaya an taxbada acmaalukum karaahata an taxbada acmaalukum acmaashiinnu inay gurto ayaa la dhibsana haddaad codkiinna sara uga qaadaan codka nabiga camalkiinna bura marka camalkiinu inuu burayo baaba'ayo haddaad kor u qaadaan arrintaas micid la nacayaa laydinkaga reebaya walxaalna acmaashiinu ay burto antum idinka laa tashcuruuna aadnaan dareemayn idinkoon ogay inaad gaalowdeen qofka camalkiisu wax buraa markuu gaaloobo qofka waxaa dhici karta isagoon is ogeyn inuu gaaloobo islaamka ka baxo sida aayaddan iyo aayado badanba sheegaya isagoo isle waa qumanta oo waa toosan tahay inuu daaqadaba ka baxay oo islaamkaba ka baxayba camalkiisina uu guro baaba'ay sidaasaa dhici karta sidaas ayaa dhici karta saas darteeda qofku waa inuu cabsi iyo is-ilaalin ku noolaada iyo iskontarool ilaa wuxuu yidhi subxaana ina aladiina dadka yaquduuna laabaya aswaatan dhawaaqyaalkooda cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa dadka markay joogaan codkooda gaabina oo codkooda hoos u laaba ina aladiina dadka yaquduuna laabaya aswaatan dhawaaqyaalkooda cinda rasuulilahi rasuulka ilaahay agtiisa sal اlahu alay slam xaalay ku sugan yihiin ulaa'ika dadkaas codkooda laabaa alladiina waa dadka imtixana allahu alla imtixaanay qulubahum qalbiyaalkooda litaqwaa litadhara minhum taqwa si taqwada uga muuqato waa dad quluubtooda alla imtixaanay kadibna imtixaankii ku guulaystay oo quluubtooda alla ka cabsi ka soo daahiray dadkaas aayaadka qur-aanka aayad walba ku dhaqma oo aayaddu wax amrayda samaynaa oo aayaddii wax ka reebayda ka haraa dadkaas imtixaankii laga qaaday waa ku guulaysteen qofka imtixaankiisa wuxuu ku guulaystaa waa markuu qur-aanka la socdo iyo sunnada oo aayad walbaa waxay amrayda sameeyo oo aayad walbaa waxay ka reebaydo ka haro laakiin hadduu iska akrinayo qur-aanka wax qur-aan ka reebayo uusan ka harayn wuxuu amrayana uusan samaynayn waa qof imtixaankii ku dhacay oo musiiba ku dhacday ulaaika kuwaas aladiina waa dadka imtixan allahu alla imtixaanay quluubahum qalbiyaalkooda litaqwaa litadhara minhum taqwa si taqwo iyo alla kacabsi uga soo muuqato lahum waxaa u sugnaaday dadkaas qur-aanka ku dhaqmaa maqfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajarkoo cadiimun weyn wahuwa haabit ibnu qays ka kayrihi dadka kale xaalu la mid yaho min asaxaabati saxaabada ah asaga iyo saxaabada kaleba yaqra'uuna way aqriyaan alqur'aana qur'aanka qiraa'ata saamicin qof dhegaysanaya qur-aanka macnihiisa qof qur-aanka macnihiisa dhegaysanaya ee iskama dul maraan iyo barakaysi uma akhriyaan qur-aanka waxay qur-aanka mudiicin oo addeecaya qur-aanku wuxuu amra oo wuxuu ka reeba kahara oo wuxuu amro samaynaa oo wuxuu sheego rumaynaa qof qur-aanka macnihiisa la socda sidaa sida uu u dhegaystay u dhegaysteen mutahimiina xaalo ay ku ay tuhmaysanayaan anfusa nafyaalkooda saxaabadu qur-aanka markay akrinayaan naftooday tuhmaan inay qaldan tahay aysan qur-aanka u hoggaansamin waxa qur-aanku ka digaya ayaga yihiin ayagoo naftooda tuhmaayay qur-aanka akriya ayra muqtariina xaalay yihiin kuwaan ku kadsoomayn biacmaalin camalyaalkooda saxaabada qur-aanka markay akrinayaan camalkoodu lama weyne aduu intaasaad samaydo intaasaad samaydoo qof qiimo badanaata isma yidhaahdaan camalkooda kuma kadsoomaan walaa maaniina xaalaysan ahayn kuwa ku galladaysana calaa rabbin rabbigood inay rabbigood wax u qabteenna ma aaminsan qofki ilaahay caabuday naftiisu wax u qabta ilaahay asagaa gallad iyo abaal nagu leh adigu abaal iyo gallad kuma lihid marka saxaabadu naftooday tuhmaan camalkooduna waa la yar yahay ilaahayna inuu abaal ku leeyahay aaminsan yihin oysan ayagu abaal ku lahayn wa kaana min afari taqwaahu faabid ibnu qays alla kacabsigiisii reedkii iyo midhihii ka dhashay waxaa ka mid noqday an barra'ahu inuu beri yeelay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam min annaari naar uu ka beri yeelay wa basharahu uu ugu bishaaray biljannati janno la socoshadii uu qur-aanka la socday qur-aanku wuxuu amraa samaynayey wuxuu ka reebaa ka haraayey waxay keentay in naar beri inuu ka yahay nabigu ugu bishaareeyo ahlu jannana uu yahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam salى اllah وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed